waa iska mutamimadii weeyaan waxba cusub maanta kumaba badna carabka layska marinaynaa isha aad ha loola socdo faslun hadaa kanun faasilun midkii wax kala saaraaya weeye wa taquulu waxaad leedahay yaa qulaamu yaa qulaama yaa qulaami bithalaathi saddex xarakaad ku leedahay saddex xaraka isimka yaa mutakalimka loo idaafeeyey marka loo naadiyo lix luqaa ku banaantii weeye tiyuu rabaa inuu ku siiyo Ah, isimka yaa mutakalim loo idaafeeyey haddii loo naadina lix luqaa ku banaan ah, ab iyo um hadduusan ahayn uu rabaa inuu ku yidhaahdo lixdii luquu ku bara faslun wa taqulu waxaad leedahay yaa qulaami yaa qulaama yaa qulaamu bihalaaati saddexaad ku leedahay saddexdaasaa kuugu banaan bihalaaati kasro fatxo damo kasraha afsaxa fatxadaa ku xigta damadaa u liidata wa taquulu waxaa leedahay ya qulaami ya qulaama ya qulaamu bihalaaati saddex xarakaad ku leedahay bihalaati saddex xarakaad ku leedahay wa bilya iyaad ku leedahay ya qulaamiya fatxan maftuuxatan xaal ay tahay iyadu mid la kordhigay wa iskaanan maskuunatan xaal ay tahay mid la reebay ya qulaamiya ya qulaamiy labadabaa ku dhigi karta labadaas luqad ku darso saddexdii horood haysatay wabilya iyaad ku leedahay yaa qulaamiya yaa qulaamiy fatxan maftuuxatan xaalay tahay ya-du midii la fadxiyey wa iskaanan maskuunatan xaalay tahay midii la reebay yaa qulaamiya yaa qulaamiy labadaanu wa isla fasaaxo egyihiin ah, labaduba aada u fiican yihin waa laba luqo wanaagsan wa ku leedahay yaa qulaamaa aada leedahay yaa qulaamaa aada leedahay bilalifaad kule lixdii luqa waa kuwaasa lixdii luqa waa kuwaasa saddexdii koowaad wuxuu kuugu sheegay yaa qulaami yaa qulaama yaa qulaamun bihalaaثi yuu kuugu sheegay saddexdii kalena ya fatxisan yaa qulaamiya ya iskaansan yaa qulaamiya iyo ya waxa wey alif loo bedelayba yaa qulaamaha sharax laakiin munaadaha sidaana waa kuma waa munaadaha oo idaafada macnawiga idaafaysan wey mudaafka idaafa macnawiya amaa idaafadu hadday tahay idaafa lafdiye kuma banaana lixdan we ma ku banaana lixdan we ee laba kaliyaha ku banaan yaa daaribiya yaa daaribi kaliyaha banaan ee kuma banaan waa tana waa soo socota hasugu weyn sharax idaa kaana almunaadaa munaadi hadduu ahaado munaa mudaafan ku la ilaa yaa ilmutakalimi loo idaafeeyey wadalika mihaalkii ka qulaami oo kaleba weeye jaasa waxaa ku banaan fiihi fi lmunaadaa sittu luqaatin luqooyin lixaa ku banaan luqooyin lixaa ku banaan luqooyin lix laakiin waa goorma horta ah, idaa kaanat ilidaafatu macnawiyatan wa kaana saxiix alcayn wa kaana saxiix alaan dhe horta ah, idaa kaanat ilidaafatu waa markay idaafadu macnawiye tahay sida qulaami oo kale maxaa baxay hadii lugu yidha macnawiye lafdiyadiia baxday isim faaciloo loo idaafeeyey tusaale mafcuulkiisii oo kale loo idaafeeyey waaya marka ida kaanat ilidaafatu macnawiyatan waa shardi wa kaanat wa kaana mudaaf wa kaana almunaadaat saxiixa laami mase wa kaana almudaafu saxiixa laami wa kaana almunaadaat iyo kaana mudaaf waa isku mudaafka maanta munaada wa kaana almunaadaa saxiixa laami waa inuu saxiixulaami xaa baxay hadduu yahay maqsuur iyo manquus labada waa bixin labadoodaba ya fadxisana loo dabamarina yaa fataaya aad iska leeda wax kaleba kuma banaano yaa yaa qaadiya aad leeda hmm. yaa fataaya aad iska leeda maqsuur hadduu yahay ya fadxisan unbaad aduu dabamarinay ood u idafaynay yaa mutakalimka iska fadxisan aad u dabamarina qos shan labaad xataa kuma banaano yaa fataaya yaa qaadiya labadaa shardiyuu leey maxamed muxudiin cabdilxamiid feyri haadihi luqaatu luqooyinkan luqooyinkaa sitoo lixdaa wain kaanad haba ahaato kullu waaxidatin mid kasta waaxidadoo minha lixda ka mida jaa-isatan mid bannaan tatafaawatu way kala tegay fi lfasaaxati xagga fasaaxada bisababi kasrati listicmaali isticmaalka badashadiisa sababteed ay ku kala fasaaxo badan tahay iyo wa qilati qilat اlisticmaali faafsaxuhaa lixda midka u fasaaxo badan xadfulya iya-da la xadfideeda weeye iktifaaan liajli iktifaa ku kaaftoomi daraaddeed bilkasrati lagu kaaftooma yaa qulaami allatii kasradii qablaha ya-da horteeda ku sugnaatay wayeliihin luqadaas waxaa ku xigta wayeli waxaa ku xigta haadihi luqadan baqaa-ulya iyada baaqi ahaanshadeeda saakinatan xaalay tahay yaa qulaamiya oo maftuuxatan xaalay tahay yaa qulaamiya wayeli waxaa ku xiga haadayni labadan qalbulyaa iyaadoo loo gediye alifan yaa qulaamaa bacda qalbi lfadxati fadxada la gedinteeda ka gadaal kasratan loo gediyo waa hiyahay yaa qulaamaa wayeli waxaa ku xiga daalika kana xadful alifi alifkoo la xadfiyo xadful alifi aliftoo la xadfo iktifaankuu kaaftoomid bilfadxati lagu kaaftooma yaa qulaama allatii fadxadiyaa lagu kaaftoomaa saarad ahaatay qablaha alifta horteed wa aakhiruhaa lixda luqo kan ugu dambeeya damu aakhirilismi waa isimka aqirkiisoo la godo iktifaaan biniyati idaafa idaafada niyada la niyeysto lagu kaaftooma yaa qulaamu a u daciifsan weyeli waxaa la raadeeyey labadan waxaa la xidhiira oo la derajada ku xigta ah qalbul yaa iyadoo la alifan alif in loo ya in loo gadiyo qalbulyaa-i yadi in la gadiyo alifa loo gadiyo bacda qalbi lfatxati bacda qalbi lkasrati fatxatan a ah, saas waaye qalad wey halaiska saxo bacda qalbi lkasrati fatxatan aloo ah, saxa oo saxdiiyo sax saas wey sidaas wey wa haadaa wlmru arrinku haadaakan wey amase wahaadaakanu haabit waa sugan yahy walaysa kulu mudaafin kula ideefeeyo dhammaantiis liyaa ilmutakalim loo idaafeeyo tajuusu miday ku bannaan tahay maahan fiihi dhexdiisa haadii luqaatu sito bal jawaas waa bannaanaashadeeda kulluhaa dhammaanteed ay bannaanaato maqsuusun waa mid lagu gaar yeelay bimakii kaanat ilidaafatu ay ahaatay litaksiisi macnaha tacriif iyo taksiis waa idaafadii macnawiyada ula jeeda ama idaa kaanat ilidaafatu hadday noqoto litakfiifi waa idaafadii lafdiyada aheed kaan yakuna almudaafu wasfan wasfiguma noqdee mudaafki isim faacil ism mafcuul fainahu laa yajuusu ma banaana fiihi munaadaha xiina idin xaaladaas ilaa luqataani ihbaatulya ya-doo la sugo saakina ya-dii asaakinati reebaneed yaa daaribii oo maftuuxatan xaalay tahay naxwu yaa daaribii yaa daariby yaa daaribiya yaa mukrami yaa mukramaya yaa mukramaya marka labadaas shardi hal shardi halkaasuu kugu yaala shardigii kalena waa aniga hore kuugu sheegay labadaas shardi uu leeyahay isimka lagu leeyay lix luqu ku banaan ixdaahaa lixdii midkeed yaa qulaamii weeye biihbaatiliya iyada la sugideeda xaalo ay ta ku dheehan yaa qulami yadii asakinati oo reebaneed yaa qulaamii wadalika mithaalkii ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ila waa sareeya ilaah uu yidhi yaa cibaadii addoommadaydiyo laa khawfun wa xabsiya alaykum korkiina ma ahaanin ya ibadi ya reeban ilahay kula dhawaaqay yaa cibaadii saasaa la rabaa wataniyatu luqada labayda yaa qulaami weeye multabisatan xaal ay tahay midii ku dheehan bixadfi lyaai multabisatan xaal ay tahay midii ku dheehan bixadfi lyaa yaa qulaami weye multabisan xaal yahay dhe mid ku dheehanyaa qulaamigu multabisan xaal yahay midkii ku dheehan bixadfi lyaai yaada alxadfideeda yaadii asaakinati oo reebaneed iyo wa ibqaai lkasrati kasrada la baaqiyelideeda dliilan daalatan xaal ay tahay kaasradu midii tusayda calayhaa calal yaai yada yaa qulaami in la yidhaahdo wey luqada labaad wathaaniyatu midda labayda yaa qulaami wey oo ya-da la xadfo kasrana la baaqi yeelo mutabisan yaa qulaamigu xaal yahay mid ku dhaahan bixadfi yaa ya-do la xadfo ya-da asaakinati reeban iyo wa ibqaa'i lkasrati kasrada la baaqi yeelideeda daliilan daalatan xaal ay tahay kasradu midda tusayda calayhaa ya-da qaala allahu yaa cibaadi addoommadaydiio fataquniga baqa ahaalitatu luqada saddexayda damulxarfi waa xarafkii la godidiisa alladii xarafkii kaana ahaa maksuuran mid la hoos dhigay liajli lyaai ya-da darteed loo hoos dhigay xarafkii awal ya-da darteed u hoos dhignaa ooba la godo wey oo la luqadaasu luqatun luqa weeye luqado daciifatun tabar xakow culummadu waa sheegeen min kalaamihim kalaami alcarab carab kalaamkooday ka sheegeen yaa ummu hooyoy laa tafcali ha yeelin yaa ummu ay yidhaahdeen oo la godaba xarafka iyada ka horreyday ahaalifatu luqada saddexaydaa damu lxarfi xarafkii la godidiisa weey alladii xarafkii kaana ahaaday maksuuran ku la hoos dhigo liajli ya iyada darteed loo hoos dhigo xarafka iyada ka horreeyey alagodaaba wahiya luqadaanu luqatu luqa weey luqadoo daciifatun taag daran xakow waa sheegeen can kalaamihim min kalaamihim be kalaamilcarab wey carab kalaamkeeda waxay ka sheegeen yaa ummu hooyoy laa tafcali saasa yeeli bidamiyay ku sheegeen xakow ku tacalluji bidamiyay ku sheegeen wa quri-a ah, waxaa la akriyey rabu rabuxkum rabuxkum aaba la akriyey rabuxkum rabyo kala xukmi bilxaqi xaq ku xukmi bidamiyaa lagu akriyey wey wa quri-a ah, waxaa la akriyey lagu akriyey araabicatu luqada fayda yaa qulaamiya weeye yaa qulaamiya bifatxi lyaai ya-da la kordhigideeda xaal uu ku dheehan yahay yaa qulaamiya qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ilaa waa sareeyaa yaa cibaadiya fiiriyadiyo kordhigan yaa cibaadiya addoomadaydiyo aladiina addoommadii asrafuu xadgudbeenow calaa anfusihim ku xadgudbeeno laa taqnadu min raxmat illah ilahay naxariistiisa ka quusanina waa jawaab mudihi alkhamisatu qolo shanayda yaa qulaamaa weeye in alif ya-dii alif loo bedelo bacda qalbi lkasrati fadxatan markii kasrada fadxo loo bedelo kadib marka hore kasradaa la bedelo fadxa loo bedela markaas aliftu imaan kartaa waayahay yaa qulaamaa wey biqalbi lkasrati muntabisan xaal uu ku dheehan yahay biqalbi lkasrati kasradii lagadinteeda allatii kasradii qabla lyaa-iyada horteeda ku sugnaatay yadii almaftuuxati oo la kordhigay fatxatan loo gediyo fatxatan loo gediyo qalbigaasaa nasbiyey fatxatanta alkhamisatu luqada shanayd a yaa qulaama wey multabisan xaal uu ku dheehan yahay yaa qulaama biqalbi lkasrati kasradii la gedinteeda allatii kasradii qabla lyaa-i ku sugneed yadii almaftuuxati la kordhigay fatxatan fatxa loo gediyo fatuqalibu dhehee shide fatuqalibu fatanqalib maaha fatuqalibu waa aad gadine alyaa yada alifan alifaad u gadine alifaad u gadine fatuqalibu waa aad gadine alyaa yada alifan alifaad u gadine litaxarukihaa liajli taxarukihaa xarakoobideeda ay xarakowday darteed oo had way xarakaysneed asaalatan yadaanu yaa qulaamiya waa tii aheed iyo wanfitaaxi kordhigmidiisa qablahaa horteeda ku sugnaaday alaana hadeeru kordhigmay awel ma kordhignayna waa litaxarukihaa ya-da xarakeedi xarkaysmideed ay xarakaysneed iyo wanfitaaxi maa xaraf kordhigmidiisa qabla horteeda ku sugnaaday qaala llahu ilah wuxu uhi tacala ila waa sareeya yaa xasrata shanlaytadaydiiyey calaa maa faradtu calaa tafriidii gaabintaydii aan ka shanlaaya fii janbillaahi ilaahay dhinaciiso daacada allah aan ka gaabiyey haadaa awaanuki faxduri waa la joogaa waqtigaagii iyo shanlaytay kaalay yaa xasrataa shanlaytadaydiiye calaa maa faradtu calaa tafridi maadaa masderiya calaa tafridi gaboodfalkayga iyo gaabintaydiyaan ka shanlaaya fii jambilaahi dhinaca alle aan ka gaabiyo dhanka adduunyada aanu bataye haadaa awaanuki waa waqtigaagii shanlaytoy waa la joogaa ee faxduri io waa jawaabu nidihi yaa asafa maxalushaadku waa maxay xasratii ay hediyaal mutakalim aheed markaasaa loo bedelay ya-dii alif bacda qalbi lkasrati fadxatan wa yaa asafa tiranyo tiraanyadaydiyay dhehe ilaa yaal mutakalim meesha ku jirtee yaa asafa yaa asafa tiraanyadaydiiyey calaa yuusufa aan u tiraanyoonaa haadaa awaanuki faxduri waqtigaagii waa la joogaahe imaw ya asafa murugadaydi iyo tiraanyadaydiiyey calaa yuusufa aan ka tiraanyoona jawaab midihii keenha haadaa awaanuki faxdurii aha waaba laysku xijeeya waxaa la yidhaahdaa alif oo mudaafulehiya sheega la yidhahda alif keligiis mudaafulehiya lagaa raba alif mudaafulehi fi macli jari yaal a lagaa raba midkan ya xasrata iyo yaa asafaa kulli waa alif soo maha alifkan waa fawaaid yadi yadii bedelkaya soo maha waa mudaaf iley alifkaasa mudaaf iley ad leeda fiiri muxuu yihi calaamatu sajaaci qaala alcalaamatu shiqyaasin wuxuu yihi wadaahiru an alalifa ismu waa ism liannaha munqalibatun can isminay ka soo gadoontay wayambaqii waxaa haboon an yuxkama in la xukmiyo biannahaa aliftaasu mudaafulilayhi inay tahay wa annahaa fii maxali jarin inay tahay sheeqaha marka alif oo mudaafuleyi ah waxaa lagaa rabaa inaad sheegto alif mudaafuleyi halkaas meelaa ka jira ya awa ficilku waa adiga alif xaa keena xaa ficil keena ku jirna ma ficila munaada noqoto <laughs> xasra ta iyo waxa weya asafa asaf waa isim xasra waa isim asaadisatu luqada lixayda yaa qulaama weeye bifatxi bixadfi lalifi xaal uu ku dheehnaaday asaadisatu luqada lixayda yaa qulaama weeye oo aliftiyaa la xadfa Ah, aliftii oo isimka iyadoo mudaafuleegaeebaa la xadfa fatxadii ka horeydan waa la baaqi yeela yaa qulaama weye bixadfilalifi xaal uu ku dheehaya alifta la iyo wa ibqaai lfatxati fatxada la baaqi yeelideeda daliilan daalatan ay fatxadu midii tusayda tahay calayhaa cala alalifi lmaxduuf aliftii la xadfay tusee ka qawli shaaciri wadaalika mihaalkii ka qawli shaaciri waa shaacirkii qowlkiisoo kale oo uu walastu anigu ma biraajicin mid soo ceshanaa maladii kii faata iga tegay minii aniga bilahfa biqowlii qawlkayga mid ku soo ceshanaa ma ihi lahfa ya lahfa shanlaytoy ana shanlaytadaydiiye lahfaa ay aheed fiili lahfaa ay aheed markaasa ya-dii la xadfay la baaqi yeelay biqowli mid ku soo ceshanaa ma ihi lahfa yaa lahfaa shanlaytadaydiyey haadaa awaanuki faxduri aan idhahdo ku soo ceshanaa walaa bilayta walaa biqowli qowlkaygana midkuu soo ceshanaa maihi bilayta shanlayta aan idhaahdo walaa low ani walaa eh, walaa biqowli qowlkayga midkuu soo ceshanaana ma ihi low ani low habata hadduu sugnaa lahaa anii facaltu kada wakadaa saas inaan yeelo lam aqac kuma dhaceen fii maa ana fiihi waxaan maanta ku dhex jiro taasna kusoo cesha hmm. ma wey walaastu anugu ma ihi biraajicin mid soo ceshana raajic oo maanta mucadaa wey mafcuulka maad ayadaa unasbisane marka halkay ka timi masderkeed muxuu ahaa min arajci laa min arujuuc dhehde min arajci laa min arujuuc dheh ah, rujuuc waxaa ka yimaada midka laasimkaas rajcina waxaa ka yimaada midka mucadaha ha ah, rajaca oo mucadaana qur-aankayba ku jirtaa macalankayba ku jirta allaa yarjica ilayhim qawlan mafcuul bigaasa qaadatay sooma jeedes tawna waxa wey mucadahaas wey ficilkaas oo min arajci ka tawla min arujuu dhe walastu anugu maihi biraajicin mid soo ceshana ma ladii kii faata minii iga tegey bilahfa biqawlii dhihid aan dhaho ku soo cesha maa lahfa yaa lahfa shalay tagaydii dhamaanto dhan dhaha wixii iga tegay iigu soo laaban maayaan walaa bilayta walaa biqawli dhihidaydana kusoo cesha maa layta shalayte haddaan iska idhaahdo wixii tegay maa soo laabaan kusoo cesha walaa biqawli qowlkaygana ku soo ceshama oo aan ku qowlo low habata hadduu sugnaa laha anii facaltu kada wa kada saas saas inaan yeelo lam aqac kuma dhacen fii maa ana fiihi waxaan maanta ku dhex jiro haddaan saas idhaana inaanu ku soo ceshama fa ina low taftaxu baab shaydaan baab shaydaanay furtaa ee mar haddii dhibku kugu dhaco inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun iska low kusoo laaba maayo lahfalafe maxalushaahidka marka inta alifkii la xadfay in fadxadii la baaqi yeelay inta alifkii la xadfay afaaqa fadxadii la baaqi yeelay ey biqawli ku soo cesha maa yaa lahfa aan ku qawlo markaasa maxalshaahidku yaa lahfa aan ku qawlo bacdan oo bilahfa ku jirtaa majruurkeedu waa maxduuf lahfana waa munaade lahfa waa munaade wa qawli aniga qawlk wa qawli qawlkayga fi lmatni aan ku idhi muqadimada dhexdeeda aan ku idhi wa taquulu waxay leedahay yaa qulaama yaa qulaamu yaa aad leedahay bihalaafiyaad ku leedahay ay bidamilmimi yaad ku leedahay ey bidamilmimiyu ku sugnaaday ey bidamilmimi qaacidada waxay noo ahaa jirtay ah, maa bacda ey cadfu bayaanin aw bedel ay noo ahaa maanta taas lama hayo madhabu jarjaniya iska aadayna maanta waa qawli waa mubtada bidami jaamijurkaasa khabar madhabu jarjaniya la yihahda maa bacda ey waa dhacdahu leey khabar madhabkii jarjani qaado marka kugu socome madhab kale wa qawli aniga dhihidi aan dhahay qawli waa mubtade bidamidaasi jamijurkaas abarkiy jamijurkaas abarkiy wa qawli aniga qawlkayga wa taqul waxaa leedahay yaa qulaamu bialaai aad ku leedahay aan ku qawlay oo fi lmuqadimati kula qawlay ay bidami lmiimi ay xaasilu waa soo xasila qawlkaasu bidami lmiimi miimtoo la goduu kusoo xasila wa fatxiha miimtoo la kordhigu kusoo xasila wa kasrihaa kasrinimi miintoo lahoos dhigu kusoo xasila saddexdaan kuu sheega waa saddexdaas waqad bayantu waana caddeeyey tawjiiha dalika arinkaas tawjihintiis arinkaas sida uu saddexdu ku imaanayo oo marka la kasrina see loo kasrina ya-a lay sukunsan ya-daa la xadfa kasradii ka horreedaa la baaqiyeyla aye ee marka la fadxiyeyna see lagu keenay aritaa ka dambeeya ya qulaa maa ay ahayd aliftii la xadfay fadxadii ka horreyday aa la baaqi ay u tuusto alifta marka la godo hadde ma usan caddaynal marka la godo haadamada keena masaga caddeeyey isaga caddeeyal waa caddeeyey mogta kasruusay ku tigi wuxuu ihi ya reebana ka dambeydey ya-diyaa la xadfay wa ibqaaci lkasrati daalatan cala lya-i soo maaha fadxadana waa caddeeyey wajigu ku imaanayadoo alifa ka dambeeyey bixadfi alifi wa ibqaaci lfatxati daalatan cala alifi saasay wejigeed waa caddeeyey labadaas laakiin waxa wey damada markay tahay wejgeeda ma caddayn waxaa la yidhi samaacu sheegay carab in laga maqluu sheegay suusan u cadday ha carabaa laga sheegayo weji kalo male hade wux waa daciifba wej ma yeela karo kale laakiin in carab laga maqlay oo xakow min kalaamihim u yidhi intaasa caddayn u hale caddayn kale malo cilla ilaa si loo tacliiliyo oo waxaan wax daciifaba wey daciifa ma noqotayn haday weji bayaan leedahay hmm, saasaa laleey sajaaibuna saasuu kuleeyay waaya wa taquulu soo qadara matniga wa taqulu waxaad leedahay wa taqulu waxaad leedahay yaa abati aabbahayo wa yaa ummati hooyadeeyey wa yabna umma hooyaday wiilkeediyo wa yabna cammi adeerkay wiilkiisiyo bifatxin iyo wa kasrin aad ku leedahay yaa abati yaa abata yabna ummi yabna umma yabna cammi yabna cam tan wuxuu kaaga hadlaa isimka yaa mutakalimka loo idaafeeye hadduu ab iyo um yahay toban luqaa ku banaan lixdii iyo afar kale isimka yaa mutakalimka loo idaafeeyey hadduu yahay ab iyo um afar kalaad ugu daray lixdii markaas toban noqee tobanay noqee lixdiiyaad haysatay waxaad ku daray intay ya-da laxadfo inta lagasoo bal laga soo bedel qaatay taaduna ay kasrisan tahay yaa abati iyo in laga soo bedel qaato ta iyo adinta la xadfo ta'dana la fadxiyo ya-da ta iyo ayadoo laga soo bedel qaatay ta in ta'dii alif lagu daro oo la aliftan aliftaanu ayadoona ya-dii bedel ka ta oo laba ciwad laysku daro daciifsana ya-ada ta ya uma ta iyo in la yidhaahdo ta laga soo bedel qaatay ya-dii marka hore ya abati haddana ya soo laabato iyadii soo gurya laabatay ya abati arkasii darana ciwad iyo mucawad canhu yaa laisku daray markaana soo ma jeedo afartaasaa ku banaan oo laba daciif tahay weliba kala daran labana ay tahay afsax weliba fasiix kaliya maaha waaya intaas waxa weya yaa abati wa taqulu waxay leedahay ya abati wa yaa ummati aad leedahay wa yabna ummi wa yabna cammi aad leedahay tana waxay tahay munaadii maanta wuxuu noqday mudaafun ilaa mudaafin ilaa ilmutakalim haddii munaadihi noqdo mudaafun ilaa mudaafin isagu mudaafun ila yahi mutakalim ma ahan laakiin waa mudaafun ilaa mudaafin ila yahi mutakalim mid yaa mutakalim loo idaafeeya usii idaafaysan munaadaha mudaaf ilayhigiisa ayaa mutakalim u idaafaysan aydan afar luqaadka ugu banaan kule afar kale adugu dare hmm, afar adugu dare oo waa yabna uma iyo yabna cama ilaa yabna ayadu ma idaafan ya mutakalim uma idaafaysan waxay u idaafaysan tahay um iyo cam um iyo amki usii idaafaysan umki iyo camkii a usii idaafaysan umki iyo camkii a usii idaafaysna markaas afar luqabisaa ku banaan afarta dambe oo labadan aan ku sheegnay afartaas ayaa ku banaan lixdii hore kuma banaan lixdii hore kuma banaan intaasuu kuu sheega wa taqulu waxay leedahay yaa abati aabahaygiyo wayaa ummata hooyadeeye wayabna ummi hooyaday wiilkeediyo wayabna cammi adeerkay wiilkiisiyo bifatxin aad ku leedahay iyo wa kasrin ya abata ya abati wa ilxaaqu lifi wa ilxaaqu lalifi alif in la haleeshiiyo awilyaai ama ya la haleeshiiyo lilawaleyni labada horeydoo abati iyo ummati ah qabiixun waa xun yahay waa sir dhanaan yahy qabiix wey qabiixa waxa ka dhigaya waxay tahay fiiri yaa abati aad tiri ta'daan yay ciwad ka tahay yaadi maxduufkaadi bedel ka tahay ya mutakalimkaah oo mudaafuleyga aheed ay ciwad ka tahay soo maaha haddaad alif ku darto tira ya abataa ah. aliftaanuna yadiyo bedel ka tahay marka laba ciwada iska daba imaana ah. hmm. wadaadada suufiyad waxay ku miaali jireen foolxumadeeda iyagoo dadka u cadayna ay ku miaali jireen wadaad suufiya a meel raatibka ka akri jiray arbacada arbacadu ka akri jiray meel raatib raatibka wax weyn ma ahan oga bunaha loo duba wax weyn lasoo siina markaasaa laberi weyn laga waca isagii arbacadii laftirkeedi inuu kala go-aan ma rabo kala go mid kalaa la qabsanaa tan waa joogtay ha markaasuu mid koo xerowhu diray yuu reerkaas aad waxaa tiraa waa mashquulay arbacadaane anaa akraa raatibkii ee keena bunka tegi wadaad markuu waa gargaracay soo gaxaad aheed wadaad hebel ay soo diray waayi markuu salka dhigay aawadaadkii laftirkiisu wuxuu arkay mid kale hebel markuu xoogaa is yiri waaba liita kan markaasuu yidhi niyo meeshaasaan raatib ka akrin jira arbacade orod aad waxaa tiri waa isoo diray waa soo garxaad aheed markaasuu yidhi hebel ay soo diran ciwadkaas ale waa yimi ciwadkiisa ha olna hal qofa raatib ka akrin jira bal iskala fariiso hadda iskuma ma toosnidi salkuu asna dhigo marka sir inaysan fiicnayn laba ciwada joogto soomaa maha waa taas taasay ka dhigan tahay marka ma fiicno ko ya-da in la haleeshiya laakin kasii lidato ya-da in la haleeshiyo a kasii lidata sababto ah yaaadati yaaadati taadaan iyo ciwad ka tar ya-dii ka tar markaasaa ya-di lagu sira yaadati ya-di laftirkeediia la keenay yiwad ya-dii laftirkeedia timi maxaa kulmay markaa ciwad iyo mucawad an ha waxay ku misaalin jireen waxay yidhahdeen markii horeeto wadaadu diray wuxuu yidhi adaaci wadaygaah oo tag tuu tagaa la yidha albarweyne dib u dhac markaasuu yidhi arbacadaada ku ku tuugso ha gurigii kiiyaad gargaacay xaad aheed hebel ay soo diraan waa mashquuluu yidhi adaa iga bedela fariiso markuu fariisuu soo garaaca xaad aheed markaasuu yidhi waa ma soo dirin hebel ha waa soo diray waase imid ana kaali fariiso talama haydin foolxumadeeda sooma jeedi laba ciwad iyo mucawad camligaa laisku daray ciwad iyo mucawad camligaa laisku daray marka waa sii lidataa waayo wa ilxaaqul alifi awliyaai soo qadaro haddana wa ilxaaqul alifi awliyaai alif ama ya la haleeshiintood lilaakhariina fiiri lilaakhirayni dhe aakhi hada waa in la kasriyo maxaa awala lasoo sheegay awal muqaabilkiisu waa aakhir ee aakhar oo mid kalaa wailxaaqu lalifi awliyaai alif ama ya in la haleeshiiyo lilaakhireyni labada dambayda oo labada dambayda labaday ahaayeen ibna ummin iyo ibna camin labadaasay ahaayeen daciifun ayagu waa daciif daciif wey labada horena waaba qabiixba daciif wey sharax idaa kaana almunaadaa munaadiya hadduu ahaado munaadihii almudaafu ee loo idaafeeyey ilalyaa-i ya-da aban hadduu ahaado ow uman uu ahaado jaasa waxaa ku bannaan fiihi fi lmunaada cashru luqaati luqooyin toban toban luqaa ku bannaan toban idaa kaana almunaadaa munaadihi hadduu ahaado munaadihii almudaafu ee loo idaafeeyey ilalyaa-i ya-da aban hadduu ahaado ow uman uu ahaado jaasa asitu lixdiyaa ku banaanka bedelo sitadii almadkuuratu horay loo soo sheegay oo yaa qulaami lagu soo sheegay iyo wa luqaatunaa ku banaan luqooyin luqooyinko arbacun afar ah afartaasoo ukharu oo kale afarta ka sifeen nactu nacti jais cinda siiba weyh hmm, nactu nacti jais cinda siiba wey nactigi wax laga sifayna ah, jais cinda iyo waluqaatum a ku banaan luqooyinko arbacun afar ah afartoo uuqaaru oo kale ixdaahaa afartii midkeed ibdaaluniyaa iyaadu la bedelideey weeye taacan loo bedelo taadaasoo maksuuratan la kasriyey yaa abati ahaa yaa abati wa bihaa biyaain maksuura ku celi bihaa bitaain maksuura wey wa bihaa bitaain maksuura ta maksuura qara'a sabcatu toddobadii akriye toddobaduba saasay akriye ta maksuura iyadoo loo bedelay yadi qara'a sabcatu toddobadii akriye bihaadaas waa naa faacilkii ah, maya maya maaha maaha eh, mid kalan kaaga ka bihaa bihaala waa tacalujina qaraa ficilku iska waa musame gadaal u tacaluji ixdaahaa afartii midkeed ibdaalu lyaai waa yadi oo la bedelo taaan ta loo bedelo taadaasoo maksuuratan la kasriyey wa bihaa bitaail maksuura tadii maksuurada aheed qara'a sabcatu toddobadii akriyeen maa mudday akriyeen cadabna eh, ma cadabna caamir ibnu caamir muddada ka soo hartay ibnu caamir isagu ma uusan akrin fi yaa abati ay ku akriyeen suuratu maryama taasay ku akriyeen maa mudday akriyeen caddaa ka soo haray ibnu caamir fi yaa abati ay ku akriyeen ahaniyatu luqada labayda ibdaaluhaa ibdaalu yaai yadii la bedelideeda weeye taaan ta loo bedelo taadaasoo maftuuxatan la kordhigay wa bihaa bitaa-in maftuuxatin qaraa ibnu caamir ibnu caamir akriye ibnu caamir isagu yaa cabaata u akriye athaaniyatu luqada labayda ibdaaluhaa ibdaalul yaai yadii la bedelideeda weeye taaan ta loo bedelo taadaasoo maftuuxatan oo la kordhigay wa bihaa bitaain maftuuxaad leedahay ta maftuuxaa qaraa waxaa akriyay ibnu caamirin in caamira akriyay yaa abata waa isagu akriyay ahalihatu luqadaa saddexayda yaa abataa weye bitaa ta ay ku dheehan tahay iyo wal alif alif labadii laysku daro waa ciwad iyo ciwad laba ciwad laba ciwad oo la kulmiyey waa daciif waayahay wa biha wa biha wa tanabaha sharmajhuurkan oo muqadamka ma alfaacilna isaga ahed ma alfaacil ka hormaray caamilkiisa fiiri waa jarmajhuur jarmajhuur wey tan oo kale waa laiska ogoliy tan oo kale waa la ogoliy waa maafaacil waana ka horeeya caamilkiisa waa laiska ogoliy taa jarmajhuure athaalithatu luqada saddexeed ayaa abata wey bita ita ku dheernaaday iyo wal arif arif wa biha bi hadihi lqira'a qiraa'adaas quria waa la akriyay qur'aanan akrin akrintaasoo shaadan oo shaad ah qiraao shaabaha lagu akriyo qiraao shaabaha ayaa lagu akriyay wa bihaa qiraa'adaas oo bitaai walalifi ah in labadii la jamciyo quria waa la akriyay qur'aanan akrin akrintaasoo shaadan shaadan araabicatu luqada faydaya abatii weeye bitaai taxaal uu ku dheehan yahay iyo weya iyo tala kasii daran ciwad iyo mucawad canhu yaa daray fil darada wahaataani luqataani uu yidhi wahaataani labadan labadan alluqataani labada luqaa qabiixataani waa laba xunxun waa xunxun yihiin yaa abata iyo yaa abati walakhiratu midda dambaydaasi aqbaxu xumaan badan ayadaa daran tii hore laba ciwad ay aheed tanuna waa ciwad iyo mucawadu la kulmiyey wahaataani labadaan labadan alluqataani labada luqa qabiixataani waa laba xunxun walaqiilatu midda dambaydaasi aqba xumaan badan min allatii tiyay ka xumaan badan tahay qablahaa horteeda ku sugnaatay wayanbaqii waxaa haboon anlaa tajuusa taasu inaysan banaanaan ilaa fii daruurati shicri maahane daruuratu shicri maahane meel kale waa inaysan ku banaanaan waidaa kaana almunaadaa munaadii hadduu ahaado mudaafan kula idaafeeyey ilaa mudaafin kulluusi idaafeeyey ila isaguiyo uma idaafaysane mudaafu ilehgiisa iyada u idaafaysan waidaa kaana almunaadaa munaadida hadduu ahaada mudaafan ku la idaafeeyey ilaa mudaafin ku loo idaafeeyey ilalyaa-iya wadaalika mihaalkii milu yaa qulaama qulaami oo kaleba weeye lam yajus ma banaana fiihi fiihi fi lmunaadaa munaadaha kuma banaana ilaa ihbaatu lyaai ya-da la sugidiisa maftuuxatan xaal ay tahay mid la kordhiga la sugo aw saakinatan xaalay tahay mid la reebay ah, yaa qulaama qulaamiy yaa qulaama qulaamiya bis a banaan ah, wax kale kuma banaan ilaa in kaana inuu ahda maahan munaadihii ibna ummin aw ibna cami labadaasaa laga reeba ayaga laba kalaa loogu dara laba luqoo kalaa loogu dara ayaga ilaa in kaana munaadihi inuu ahda maahan ibna ummin aw ibna cami fayajuusu waxaa ku banaan fiihimaa filmadkuurayni labadaas lasoo sheego ibna um iyo ibna cam ah arbau luqaatin luqooyin afaraa ku banaan afar luqo fatxu miimiyaa ku banaan ka bedelo fatxu miimi yabna umma wa kasruhaa iyo kasru miimi miimta lahosdigideeda yabna ummi waqad qaraati sabcatu toddobadii waa akriyen bihimaa labadaas qiraaco yabna ummi iyo yabna umma fii qowlihi ku akriyen tacaala ilaa waa sareeyaahe qaala nabi haaruun wuxuu yidhi ibna umma yabna umma munaadihi xarfnidiya laga xadfa ibna umma yabna umma hooyaday wiilkeediio inal qowma qowmku istadcafuuni waa idaciifsadeen war waa igumaiste waa igumaiste waa idaciifsadeen qaala wuxuu yidhi nabi haaruun fiiri yabna umma fiiri yabna umma yabna umma waa kaasa sidaas ay akriya qaala wuxuu yihi yaa yabna umma hooyaday wiilkeediio laa ta'khud ha qaban bilixyati garkayga ha qaban oo waxa wn ha ciqaabin anugu kuma raacsanayn baatilkeed marka yabna umma yabna ummi labadaba waa akriyeen quraada sabcada wa haliatu luqada saddexaydoo ku banaan waana daciife ah, waa daciif mhm, waa daciif laakiin qabiixa ma ihbaatulyaa iyada lasugudeeda weeye wadalika mithaalkii ka qowli shaacir waa shacirka qowlkiisa ou yidhi yabna ummi hooyaday wiilkeediiow wayaa shuqayiqa nafsi nafsadayda jeex yarowgeediyo anta adiga khallaftani waxaad iiga tagtay lidahrin waqti shadiidin adag iska dhimatay markaasa waqti dhib badan imtixaana iiga tagtaan oo kalega ayuu leey hmm. iska tagta yaabna ummi alaga raba rabaa yo adiyaa la sugay sooma jeedid wayaa shuqayiqa nafsi nafsadayda jeexyarowe shaqiiq waxa wey wiilka kugu aabihooya ama gabadha kugu aabihooya hmm. caruurka kugu aabihooya la yidhaha shaqiiq markaasaa shaqiiqiya la taskiiriy shaqiiqii aa la tasqiiriyo shaqiiqun ha ya-dii tasqiirka iyo ya-dii kale laisku idqaami shuqayiqa waa tan la yihi labadiyoodaa laisku idqaami yabna ummi hooyaday wiilkeediyo wayaa shuqayiqa nafsi nafsadayda jeex yarowgeediyo anta adiga khallaftani waa iga tagtay lidaarin waqtigaad iga tagtay waqtigoo shadiidin adag yummidaasa laga raba wa raabicatu tan afrayda qalbulyaa-i yaada la gadinteeda arifan loo gadiyo weeye ka qowlii shaacirka qowlkiisii oo kaleeto weeye yabnata camaa adeerkay gabadhiisiiye laa talow miahay eedaynin wahjaci iska seexo dhib ma jireen hmm. qad asbaxad waxay ahaatay ummulkhiyaari ummulkhiyaar gabadha la yidhaha mid ugu sheegane calaya korkayga demban dembi dembigaasoo kullow dhammaantiis lam asnaci aan anugu samayn min min ana ra'sii aniga madaxaygu ka ra'sil aslaci kii bidaarta lahaa oo kale inuu yahay dartiis ay igu sheegane ay igu sheegane yabnata cammaa u yidhi markaas yabnata cammaa adeerkay gabadhiisiiyo fiiri ya-dii alifa loo bedelo laa talow mi ahay eedaynin wahjaci iska seexo cammaa yabnata cammaadaasaa laga rabaa wahaataani labadan labadaan alluqataani labada luqa qaliilataani waa kuwa yar fil isticmaal ay ku yaryihiin isticmaal ay ku yaryihiin taabici munaada waa inaa hurdada ka kacda markaas oo soo ma jeedi faslun matniga aada u fiiri Ah, wax fudud wey waana wax dhib badan macnaha goormuu fudud yahay qofka haduu soo jeedo goormuu dhib badan yahay haddaad tirahdo waa kiisii iyo hadhowad ku cesho doonta ibnu hishaam asagoo wax kalaa dhigdhigi dooneen haddaad saas tiraahdo markaas waa hawlaa kuu taalo faslun haadaa kanu fasil waa fas munaada waa dhamaaday kiis hadda taabic munaada laga hadla munaada laga hadlay taabic munaada taabicna waa taqaana ha waa nacti iyo cadfu bayaan iyo tawkiid iyo bedel iyo cadfu nasr kuwaas waa kuwaas munaadaha tawaabicdiisa laga hadla bis w xaal halka loo keenay la baab u leeyahay waa hawl aada u dhib badan axkaam gaarahay raba marka baabkii taabici laguma keenin tawaabicdii qayb kamid ah axkaamteedu halkaana lagu sheegay munaado taabiciis halkaana lagu sheegay ah, halkaana lagu sheegay fasilun hada kanu faasil waa kii wax kala saara wayajri waa soconaa maa taabic aad ku ridee maa taabic aad leedahay sida loo kala bootinaaf matniga waa kala bootayna waa kala bootinayna hmm, wayajri waa soconaa maa taabic taabicaasoo ufrida la kali yeelay can ilidaafati laga kali yeelay maanta xataa shabiih bilmudaaf waa ku xugun shabiih bilmudaaf laga awal muxuu ku xugun noqon jiray mudaafka maanta mufradkuu ku xugany shabih bilmudaaf halkaan mufradkuu ku xuganya mudaaf kaliyaha la reeba ee shabih bilmudaaf la reebima la reebi maa wayajri waa soconaa maa taabic ad leedahay taabicaasoo ufrida la kali yeelay can ilidaafati laga kali yeelay soo bode oo min nacti nacti oo min nacti lmunaadaa ah almunaada mudaafuleega dhige oo min nacti lmunaadaa munaadihii nactigiisii ah taabicaas ku bayaani munaadihii almabniyi ee la bineeyey almabniyina waxaad ka nactiyeyn oo ka sifayseen almunaadaad soo qadarta mudaafuleygaasaad ka sifaynay iyo wa taakiidihi taakiidi lmunaadaa munaadihii tawkiidkiisii ah munaadihii almabniyi oo la bineeyey iyo wa naskihi naski lmunaadaa munaadihi naskigiisii ah munaadihii almabniyi oo la bineeyey naskigii almaqruuni oo lala xiriiriyey bial calaa lafdihi lafdi lmunaadaa uu ku soconaa dheh yajrideed ku tacalujinay calaa lafdihi lafdi lmunaadaa uu ku soconaa taabicaas o maxalihi maxalilmunaadaa uu ku socona kulaaba hal mar wyajri waa soconaa ma taabic ku rid adig taabic tawaabicse ma taqaanid nacti bedel bayaan tawkiid cadfu nasaq sow shan ma ahayn bedel ka saar afartii kale afartii kale fiiri bedel ka saar bedel meel dambu ku imaan doonaa wayajri waa soconaa ma taabicde taabicaasoo ufrida la kali yeelay canilidaafati laga kali yeelay oo min nacti lmunaadaa ah dheh taaricaan kuu sheega waa munaadihii nactigiisii munaada meequu qaybsanayo mabni iyo mucrab sooma kala ahayn saddex mucrabay aheed mudaaf shabiih bilmudaaf nakira khayr maqsuudaa kuwaas maya kuwaas warkooda waa soo socda xagga naga dhig ee waxaad leedahay waa munaadihii mabniga ahaa oo laba ahaa mufrad calama nakira maqsuudaa waa labadaas bis labadaas nactigoodiyaa laga hadla oo min nacti lmunaadaa munaadihii nactigiisii ah munaadihii almabniyi oo la bineeyey wa takiidihi takiidi munaadaha munaadihii tawkiidkiisii ah munaadihii almabniyi oo la bineeyey wa nasaqihi wa nasa wa bayaanihi dhe wa bayaanihi bayaani oo maka bood marka dhaweed ay ha ka boodin wa bayaanihi bayaani lmunaadaa munaadihii bayaankiisii ah munaadihii almabniyi oo la bineeyey wa nasaqihi nasaqi lmunaadaa munaadihi nasaqiisi ah munaadihi almabniyi oo la bineeyey nasaqa almaqruuni bicala la xariiriyey isaga gaar u ta halkuu ku dareersanaa nactigaasu wuxuu ku dareersanaa taabicaasu dhe taabicaas halkuu ku dareersanaa calaa lafdihi lafdi lmunaada uu ku dareersana munaadaha mabniga lafdigiisu muxuu ahaa yubnaa calaa maa yuxrab low kaana mucraba o maxalihi maxalkiisu ku dareersanaa maxalkiisa muxuu ahaa nasb ah, munaadaha mabniga mabta labu lahaayo lafdi iyo maxalu kala lahaa marka nactigiisa iyo wuxuu ku yihi tawkiidkiisa iyo bayaankiisa iyo nasaqa asale intaasu markay ka dharbeelaan markay ka dharbe markay idaafo ka dharbeelaan intaasu idaafa markay ka dharbeelaan lafdiga iyo maxalka saad rabta ku dareeri intaan waxay tahay munaadihii waa mabni waa mufrad calaama ama nakire maqsuuda soo maaha taabicina wuxuu noqday waa taabic horta idaafo ka dharbeelay waa taabic idaafo horta ka dharbeelay kadaa horta idaafo o waa nacti waa tawkiid waa bayaan waa nasaq alle afartaasi wey taabicuna maanta waa nacti oo idaafana kulligood waa ka dharlaayiin markaas waa nacti waa tawkiid waa bayaan waa nasa isagu al al loo shardiyo afartoodaas mar hadday sidaas noqdaan qiyaah labaad u leedahay lafdiga munaadaha inaad waafajidood goddo maxalka munaadaha inaad waafajidood nasbido labadaa qiyaa u leedahay miaaladi afartaasuu kuu miaalin horta taquulu waxaad leedahay fi nacti yaa zaydu zayd wuxuu yahay munaada mabniya maye yaa zaydu zaydo waxaa lagaa rabaa nacti inaad ka nactiyeydo oo aan idaafaysnayn zaydkii adariifu oo caqliga badnaayo dhugta lahaayo halkaa lagu dareeriyay lafdigii lafdigii ya zaydu lafdigii sooma godne hayanacti waxaad keenta aan idaafaysnayn zaydkii adariifu oo dhugta lahaayo haye birafci aad ku lafdigii lafdigiiad ku dareerida ma kale waad ku dareeri kartaa wa dariifa oo dhugta lahaayo binasbi aad ku marka haddii munaaduhu mabni yahay oo aad ka nactiyaydo nacti aan idaafaysnayn lafdigaad ku dareeri kartaa maxalkan aad ku dareeri kartaa haye tawkiidkiisii waxaa leedaha yaa tamiimu yaa tamiimu so mufrad calama maha waa mufrad calama lafdina waa leedahay maxalna waa leedahay yaa tamiimu tamiimo reer tamiimo ajmacuuna ajmacuuna halkaa lagu dareeriyey lafdigaa lagu dareeriyey wa ajmaciina halkaa lagu dareeriyey maalka haye bayaanki aad bayaanki waxaa leedahay yaa saciidu saciido waa mufrad calaama bayaan aan idaafaysnaan lagaa rabaa kurzun ah halkaa lagu dareeriyey lafdiga maxalkaa ah. ku dareeri kurzan ah labada kaa rabtaad ku dareeri kartaa maxalkaa lagu dareeri haye nasaqiyaa lagaa rabaa oo al asagu leh ah, wa fi nasaqi maxaa leedahay yaa zaydu zaydo wadaxaaku halkaa lagu dareeriyey wadaxaaka halkaa lagu dareeriyey wakaas markaas waxaan intaas noogu dhammaaday munaadihii waa mabni taabici waa nacti ama tawkiid ama bayaan ama nasaq alleh oo idaafo ka dharbeel markaas lafdiga ku dareer ama maxay ku dareer bal carabka markuu soo eg wayajri waa soconaa maa taabic maa taabic aad leedahay taabicaasoo ufida laga kala yeelay can ilidaafati idaafo laga kala yeelay ow amase may owda naga day ile tarwaatiibna eh, aan dib u dhiganay oo taabicaas bal caddee xuya taabicaasu oo min nacti lmunaadaa ah munaadihii nactigiisii munaadihii almadniyi oo la bineeyey wa ta'kiidi tawkiidi lmunaadaa ah munaadihii almadniyi oo la bineeyey wa bayaanihi bayaanilmunaadaa ah munaadihii almabniyi la bineeyey wa nasaqihi nasaqi munaada ah munaadihii almabniyi la bineeyey nasaqii almaqruuni lala xiriiriyey bial calaa lafdihi uu ku dareersaa taabicaasu o maxalihii ku dareersana intaas warkeed waa cadday sooma haye ku laabo marka wayajri ma qaado owdaasaan marayna marka on ka bilaabayno wayajri waa dareersanaa ma aad qowl oh, amase wayajri waa dareersanaa maa taagi udiifa la idaafeynay owda iska dayn ah, oo udiifa markaad hadhow barata isku qabsaneen wayajri waa dareersanaa maa taabic dhe taabicaasoo udiifa la idaafeeyey maqruunan xaal uu yahay mid lala xariiriyo bicaa la idaafeeyey ah, wayajri waa dareersanaa maa taabic ufrida maaha maanta udiifa la idaafeeyey huwa taabica maqruunan xaalu yahay mid lala xiriiriyay bial al la marka maanta taabici ku kulmay al iyo idaafa ku kulmeen al iyo idaafa ku kulmeen marka fiiri oo min nacti mabniyi wa tawkiidihi wa bayaanihi wa nasaqihi imise wey afar ma yihiin marka afar al iyo idaafa ku kulantaa ka imaanay soo ma marka hore maxaan afar aan idaafaysnayn marka qismada caqliga meequu keena inay noqoto sideed waxaa la idhahdaa haadaa bictibaari alqismati alcaqliya hadii qismada caqligaa la fiiriyo sideeddaasa soo bixi laheed amaa biictibaari qismatin wadciya waa lix midaan dambe laba kaliyaha jirtaa al iyo kuma kulmi karaan bayan ila bayaan waaba jaamide al iyo idaafona ku kulmi jireen marka oo mudaaf uga sii yahay bayaan waaba jaamid kumaba kulmi karaan tawkiidna waa jaamid kuma kulmi karaan maxaa kuu haray nacti iyo nasr bis labadaasay ku kulmi karaan alidaaf alidaaf ayay ku kulmi karaan nactiga iyo nasq catu nasq labaday ku kulmi karaan fiiri marka laqbadu hadda isqabanaya wayajri waa soconaa maa taabic taabicaasoo udiifa la idaafeeyey maqruunan xaal uu yahay mid lala xariiriya la idaafeeyey bial ayagoo alu ku jirtaa la idaafeeyey oo min nacti lmunaadaa munaadii nactigiisi ah munaadihi almabniyi oo la bineeyey iyo wa nasaqihi dheh kabood labadaane labadaa maba jiraan ayaad aligii daafka ku kulantay maba jiraan dee kabood labadaas marka wa nasaqihi nasaqilmunaada munaadihi nasaqiisi ah munaadihi nasaqi almaqruuni bial lala xiriiriyey marka almaqruuni bial shan dambe hadda uma ban asha horaal usoo sheegay wa nasaqi nasaqilmunaada munaadihi nasaqiisi ah marka tana waxay noqonaydaa nacti oo laga nactiyeynayo munaada mabni ah nactigaasna ay ku kulantay al iyo idaafo iyo nasak oo laga lagu cadfaayo munaada mabni ah cadfu nasaqaasna al iyo idaafa ay ku kulantay labadaasaan hayna soo maaha yajri asna wuxuu ku soconaa dhe calaa lafdihi lafdi lmunaada o maxali ama maxal munaada labadaasuu ku socona asagu mihaali nactigii waxaad tidhahdaa yaa zaydu zaydo zaydko alxasanu lwejhi alxasana lwejhi aha yaa zaydu zaydow alxasanulwejhi ee wejiga wanaagsanaayo alxasanu alwejhi saw alidaafa kuma kulmin shantii kamidta ay ku kulmi jirtay khalaas alxasanu haddaad rabta maxaa ti alxasan lafdiga iyo maxalka mid aqan o ayadoo waxa weeyaan cadfu nasakana yaa zaydu zaydo wadaribu rajuli wadaariba rajuli ah, kii ninka garaacayayo kaas xaashiyada kugu dara miaalkaas kan kalena matnigu kuugu imaana kitaabka madnigiisa miaalka oo alxasan wejina matnigu kuugu imaan kana xaashiyada kugu dhigay lixdiiba ma hayno warkaas waa cadyaan islaahi hal maraan kan ugu dambeeyey kan ugu dambeeye waxaan wayajri waa soconaa maa taabi taabicaasoo udiifa la idaafeeyey maqruunan xaalu yahay yaa la idaafeeyey bial iyagoo alla la xariiriyaa la idaafeeyey marka al iyo idaafa yay ku kulmi karaanane labo oo kale ah nactiga yacfu nasaqa bes labadaasay ku kulmi karaan marka waxaad tidhahdaa oo min nacti lmunaadaa ah dheh midkaas afshiga idaafadu ku kulmeen munaadihi almabniyo la bineeyey iyo wa iyo wa nasaqihi dheh labadaas ka munaadi almabniya la bineeyey calaa lafdihi lafdi munaada ay ku dareersanayen labadaas sunan o maxalihi maxali munada ay ku dareersanay halkaas naga harto marka waayo halkaas waxaan uga gudubnay labadaas qaybood aan uga gudubnay wamaa wayajri waa dareersana soo qadaro wayajri waa dareersana waa socona maa taabic maa taabic taabicaaso udiifa la idaafeeyey mujaradan xaala u yahay mid laga dhartiray an mujaradan xaal yahay mid laga dhartiray an al al a laga dhartiray al calaa maxalihi maxalilmunaadu ku dareersanaa khalaas tan warkiisu ma dhibana wayajri waa soconaa maa taabic taabicaasoo udiifa la idaafeeyey mujaradan xaala u yahay mid laga dhartiray min al hmm. ya zaydu zaydo daariba camrin waxaan ahayn ma dhihi karti mm-hmm. yaa zaydu zaydo daariba camrin camar midka garaacayo mm-hmm. wayajri waa dareersanaa maa taabi maa taabi udiifa la idaafeeyey mujaradan xaala u yahay mid la dhartiray mid la dhartiray min al a laga dhartiray calaa maxalihi maxalilmunaadaa uu ku dareersanaa khalas waxay ku dirirsana maxaa leedahay nactigii oo kaleeto yaa zaydu zaydow zaydkaasoo daariba camrin camarkii garaacay ahayo wax kale kuma banaana daariba camrin daariba camrin bis maxalka kaleed wadi karto daaribu ma dhihi karto ko tawkiidka la idaafay jiray wxu ah ajmacuuna ma ahayn kullu dhe kullu kasoo qaado kulluhum ah, kulahum yaa tamiimu kulahum kulluhum ma banaanta kulahum kulahum kulahum khalaas kulahum tawkiid baa kaa saaran kulahum cadfayaankii keen yaa saydu zaydow abaa cabdillaahi ah dhe abaa cabdillaahi ah cadfayaanka abuu cabdillaahi kuma banaan cadafkii cadafkii keen yaa zaydu zaydow yaa zaydu zaydow wadaariba camrin wadaariba camrin wadaariba camrin iyo camarkii garaacayeyo wadaariba wax kale kuma banaan afartaasna maxalkaad ku socodsiini wanacatu ayin wayajri soo qaada marka wayajri waa soconaa halkaas kusoo qadaro nactu ayin ayin nactigeeda calaa lafdihi lafdi ayinu ku socona ayinta lafdigeedu ku socona wayaajri waa soconaa nactu ayin ayin nactigeeda calaa lafdihi lafdigiisu ku socona lafdigiisaa lagu wadaa wa nactu ayin wayajri waa soconaa nactu ayin ayin nactigeeda calaa lafdihi lafdi lmunaada munaadaha lafdigiisu ku soconaa munaadaha almadniyi oo la bineeyey wayajri waa soconaa nactu ayin ay nactigeeda calaa lafdihi lafdi munaadaha munaadaha lafdigiisu ku soconaa munaadaha almadniyi oo la bineeyey munaada mabniya ayin marka laga sifeeyo lafdigu ku socona hmm, lafdiga ayin a munaadaa markaasa ism laga sifeeyey ayunaa munaadihi ah ayun hadday munaado noqoto dhamaa lagu binayna nactiga laga sifeeyo waxa weyaan lafdiga bisu ku socaa maxalka ma banaan ya ayuha annaasu ya ayuha annabiyu ya ayuha arasuulu ya ayuha nabiyu ya ayuha arasuulu ya ayuha annaas annaasu alaleey ma banaana in la nasbi ma banaana ma banaana waay walbedelu bedelkii bedelkii almujaradu la dhartiray iyo wanas oo laga dhartiray min al al laga dhartiray iyo wanasaqu nasaqi nasaqi almujaradu la dhartiray kalmunaadaa munaaday la mid yihiin munaadihi almustaqil ee gooni noqday mutlaqan kala qaadlaan xaalu yahay bedel maba aan lasoo hadal qaadina mogta markaas ka hore bedel waa markaan walbedelu bedel bedel almujaradu nusqaday ku taallaana waa sax nusqadan ku olin inaan lagu dara maha maxaa yeelay sideedaba bedel munaadaa laa yakuunu ilaa mujarada maba jiraba xaa laga ixtiraaza ah, xaa laga ixtiraaza ah, hadday ku taalana laga tiri maaho hadde waaba sidii ay waaqicu ahaa haddii uu ka maqan yahay almujaradun uma baahna maxaa yeele maba jiraba mid alla oo munaadaa sababtoo ah sababta u jiri weynaa waxay tahay albedelu fi niyati takraar alcaamil bedelka mar kastaba mubdelu minuga caamilkiisa ku jira maanta mubdelu minhu yaa ah munaadaha bedelkaana laga bedelay sooma munaadaha caamilkiisina xarfunida ku jira sooma xarfunidahaasa ka ah, ka naaiba bedel alle xarfunida maba geli karo ilaa al iyo maba kulmaan ya xarfunidaha iyo al maba kulmaan ila fi alaaati mawaadi mi fi arbacati al iyo meeqa meelood ku rijoo macani xasan utalama al iyo waxaan rabaa iyo iyo xarfunidda meeqay ku kulmi jireen afaraad u malayn adugu yaan malaynhayna maxaye ninkaan saddex yid <laughs> aadanayn wax weyn maaha haye noor intay kulmi jireen aan rabaa al iyo xarfunidda oo la dhaha intaasaa banaan inay kulmaan haye cabdikrim waa geb wey raggii badankiisa lafduljalaala yaa allah waa la ogolaa ko alcalamu lmaxkiyu can jumlatin yarajulu qaa'imun labo kii saddexaad ma la banaanayn daruuru ah waa banaan yahin lama yidhah kan saddexaadna waa daruura kushi lagu soo maray ii sheeg inaha kaanahu lam yamur aan maqli jiri casharkaas soo soomaalu kale waa muwasil dulab hadda hadda inaad goyda qalad hadda sooma aanaan dhihin ma joog ma joogin cabdidar maa casharkaas ma dhexdu ka maqnaana weligii dadan joogiiso inaad ku laabato maaha wasil dulaabki allahu mustacaan xaashiyada weliba ha xaashiyada weliba uga ti uga yeed ee kitaab kale laqmayna matniga maaha marka laakiin waa akri natan ha waa akri wahuba inaan akriyo allahuma mustacaan war kitaabka waa lagu laabtaa war duruusta maarata kitaabkii aad soo martay waa la muraajiceeyey yuu kaa baabi'in kale markii kan aad hadana haddana wuxuu la mid noqon adal ka annaka lam tamur maxaad faa'iiday marka kitaabka bishii mar carabka la mariya allahuma mustacaan marka bedelkan fiiri bedelku markuu noqdo muraado marka mubdalminhu noqdo bedelka alumaba geli kartaba ilaa xarfunidihii niyad ahaan meesha ku jira xarfunidihii niyad ahaan meesha uga jira walbedelu bedelka bedelka almujaradu la dhartiray iyo wanasaqu nasaqa almujaradu la dhartiray ila nasaq alle waa soo sheegna warkiisa kalmunaada almustaqili ay la mid yihiin munaad almustaqila kala qaadlaan xaaluu yahay sawaaun kaana mabniyan aw muxraban munaaduusa laba ma ama mabni haada muxrabaad adu waa fiirina marka hadda fiiri yaa saciidu saciido kursu ka bedelo haddee marka kursu adlada wax kale kuma banaan ila kursu waa lafdi calam ah dib loo naadiye asagaba soodama laguma bineeyeen yaa saciidu saciido kursu ya kursu kursiyow aad leeda ko yaa zaydu zaydo abaa cabdillaahi ka bedelo abaa cabdillaahi o aad leeda wax kale kuma banaan abu cabdillahi ma dhihi karto ilaa waa mudaaf mudaaf hadii loo naadiyo soo lama nasbiye wax kale kuma banaan munaada mustaqilaad ka dhige sidii munaada mustaqila uu noqon jiray aad ka dhige nasaqa oo mujarad min alna waa sidaasoo kale ah, waa sidaasoo kaleeto yaa zaydu zaydo wa camru yaa camru camrow dhe wa camru aad leeda damaad ku binayne ila camr haddaad u naadiya mufrad calama weeye haye yaa zaydu zaydo wa abaa cabdillaahiyo ha wa abaa cabdillahi marka munaad caadi isagoo asaga loo naadiy ad ka dhigay isagoo isaga loo naadiyey ayaad ka dhigay allah subxana wataala alam sal allah wslam al wbaarik ala nabiyina berri waa noo munaade horta ama u hadana tanaasuc iyo waxaas